ولم يعرف في ذلك khiلاaf لواaxid min أhلi الmadahب almustasل min اlmsul juزka koowaad safxada sagaalaad juزka labaad safxada sagaalaad baad ka eganaysaa nacam intaa haddaan sii gudbo waxaa weeye siyaamka yaa ku fasiray buu yidhi sheekha soo ma aha xadiiثu siyaam yaa ku fasiray hal sheekha keeneen waan u haynaa kuwa ka badan baan haddaan miitaal ahaan hal oga soo qaado culammada ku fasiraysa waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar acasqalaani yaa ku fasiraya waxaa soo naqilay alxaafid usuyuudi baa soo yaa soo naqilay kitaabkiisa la yidhaahdo xusnu lmaqsad fii camali lmawlid xaawil fataawi baad ka eegaysaa kitaabkaasaan laga soo naqilaya wuxuu leeyahay fayustafaadu minhu xadiidku waxaa laga faa'idaysanayaa ficlu shukri lilaahi calaa maa manna bihi fii yowmin mucayanin min isdaa'i nicmati shallina waa sheegay waxaa dee loogu celcelinaya dii shaliba lagu qancibaayo baanan garanaynin shukrigana wuxuu ku xasilaya waxyaala fara badan buu ku xasilaya Eh, culumada sheekh ayaa taa ayada ka jawaabay laylat اlqadr waxay ka fadli badan tahay mawlidka markaan leenahay ma aha mawlid aan samaynayno laylata mawlidihi habeen hal habeen buu ahaa habeenku dhasho weeyaan sida annagu kuma aanan fasirin culama badan baa ku fasira waxay ku cileeyeen saddex ila bilmihaal mutadan idinkaga soo qaado laylat اlqadri hiya cadiyatun acdaaha allahu muxamadu sala allahu calayh wasalam nafteedaba waaba cadiya nabigu uu siiyey alayh slat slam laylat lqadarka oo ummaddiisa la siiyey idan eh, yani alcadiya waalmucdaa ayuhuma afdal cuntada aad ninka siisay iyo ninka yaa fadli badan ninkaa ka fadli badan bilaa shaka laylaة اlqadr bisababi nabiyina maxamed bay ku timid alayه الslat slaam ee ku timid idan haddaybay iyadu saasay culamada ku cilaynaya iyo laba ciloo kaleeto waktigeed haddii ilahay hadday naloo samxo waan ku darayn waxaa weeye waa cadiya nabiga la siiye weeyey culamada culamada ayaana ku fasirtay mawaahibu ladunyaa kutubta ka raadsanaysan ayaa ka mid ah nacam waxaa weeye muwaajib ama sunna waxaa la leeyahay waxaa weeye oo wuxuu yidhi shay su waajib noqon sunna u noqonay waxaan leenahay ta ayadaa haddaad fiqiga dib ugu noqotaan waad keenaysaan u noqda acmaalu yani alarkaani sita yani eh, acmaasheeda nafteeda ayaad keenaysaa qaar ma sunna ma farad baa la iskugu khilaafayo marka hadday culamaau ahlu sunna waljamaca haddaan aguna haddaan idhahne waa sunna ama waa waajib haddaan idhahne ama waa jaa'is haddaan idhahne waxaa weeye aaraada iskhilaafsan weeye laakiin idinku waa xaaraan baad tidhahdeen annagu waxaan taagannahay waajib sunna mubaax midkuna ha ahaado oo waxaan samaynay intaba intaba culamada siday isku khilaafeenna waxaa weeye arkaanu lxaj arkaanu lxaj baa waxaa laga helaya arkaanu lxaj yaa waxaa laga helaya shay la isku khilaafsan yahay ma mise waa farad salaada ayaa waxaa laga helaya shay la isku khilaafsan yahay ma sunna mise waa waajib tashahud tashahudka dhaxaa ka mid a ya fuqahaa waxay leeyihin qaarkood waa waajib qaarna waxay leeyihin waa sunna haye qaar waa waajib ay leeyihin qaarna waa sunna ay leeyihin marka shayga haddii ay culamada isku khilaafaan ma sunna mise waa waajib taase ninkii wax ka doona wax ka doonaya ceeb noqoni mayso marka iyo waxaan kusoo khatimaya arrintii shar mawliidka markii la akrinayay wax badan baa la sheeg sheegay oo meesha lagu tegayey waxaa weeye adilada la tirinayey ee lagu waxaynayay yani lalahaa mawliidka waxaasaa ku dhexso waxaasaa ku dhexso khuraafaada masaladii ahayd ee lalahaa yani nabiga hortiisa ayaa la yani caalamka ka horreeyey haddii ibnu taymiya naftiisa fataawiga uu ku leeyahay fataawihi uu ku leeyahay sidaa ayada lowlaahu naam wuxuu leeyahay waan haddana idin soko waxaa weeye qaala ibnu taymiya eega waa haystaan kutubta wada haystaan fi lfataawi juzka kow iyo tobnaad safxada sagaashan iyo lix waxaad ka eegeysaan ibnu taymiya inuu leeyahay yani uu leeyahay hadalkiisi haddaan idiin soo koobo محمد سيد ولد سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكرمهم عليه ومن هنا قال من قال إن خلق لأجله العالم لولاه ما خلق لولاه ما خلق way dhamaatay sheekh waktigaad waxaa weeyaan hadda waxaan u noqonaynaa tartiibtii aan u hagaajinay ayaa waxay ahayd in laba mas'aladood min shan iyo toban iyo shan iyo toban labada qolo loo ogolaada mid waxay ahayd masaladii tawxiidka midda kalena waxaa weeyaan masaladii mawluudka hadda waxaan dhammaystiraynaa masaladii mawluudka markay dhammaato oo shan iyo toban iyo shan iyo toban ah ayaa waxaan haddana aan dhammaytiraynaa oon xiraynaa tii tawxiidka oo shalay iyadana aan ballan qaadnay in shan iyo toban iyo shan iyo toban mir aan labada qolo kala siino marka hadda xagga gee mawliidkii baan hadda dhammaytiraynaa oo shan iyo toban iyo shan iyo toban kaaga bismillahi raxmaan raxiim horta walaalayaal celcelinta lagu celcelinayo adilaha la keeno runtii waxa weeye adilo horta shareecadu waa laba qaybood sida culimadu yidhahdaan qayb waa qeybta la yidhaahdo alcibaadaat cibaado wixii ah culimada islaamku waxay isla ogol yihiin waa tawqiifiya macnaheedu waxa weeyaan qiyaas ma geli karo nina yacni caqligiisa ma gelin karo ninkii cibaado sheegaayey isagaa laga rabaa horta daliilka laakiin wixii mucaamalo ah beeca iyo shiraha iyo mucaamalaadka iyo caadaadka asalkeedu waa ibaaxo ninkii inkiro oo diidaa daliilka laga rabaa saasay kale tahay cibaadada waktiga noo joojiye noo joojiye watiga waktiga noo eega labada qaacidaa kale jirta qaacidada koowaad waxa weeyaan waa cibaadaadka waa wixii ilaahay loogu dhowaanayo waxna waa mucaamalaadka cibaadaadka asalkoodu waa diido ninkii wax sheega cibaadaad jirtay la yidhahdo waxna ilaahay baa loogu dhowaanayaa ayaa horta daliilka laga rabaa mucaamaladuna waa sidaa cagsigeedo ninkii yidhaahda ma bannaana mucaamalo heblo ayaa daliilka laga rabaa midaasi waa aslan waa qaabka aadaabta dooda kutubta usuulka o dhan bay ku sajilanta baabuljadal waxa la yidhaahdo bay ku sajilanta midda labaad adilada nagu hanayno adila aad far badan oo qur-aan iyo sunnaba leh waxaa ka mid a wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahakum canhu fantahuu bidcada waa nahayey nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla wanuslihi janna wasaa'at masiira waa jidkii mu'miniinta jid aan ahaynoo la jeexdayo saxaabadii taabiciintii a'imadii afartaha quruntii saddexdaha hal nin waa laga keeni waayey oo ixtifaal sameeya aayadduna waxay leedahay wixii intaa khilaafsan waa baadil oo waxba kama jiro waxaa ka mid ah alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina maantaan diintii idiin dhammaystiray buu alla lehy subxana watacala nebi maxmed intuu noolaabay ahayd wax ilaahay loogu dhowaado idiin laaban ma jiro ninkii gadaal wax ka keenaayey aayaddaasuu ka hor imaanayaa imaamu maaligna wuxuu yidhi ninkii diinta waxaan ka mid ahayn ku soo dara oo ilaahay baa loogu dhowaanayaa yidhaahdaayey wuxuu yidhi buu yidhi wuxuu ka dhigayaa sidii isagoo yidhi nebi moxamed wuxuu khayaamay risaaladii ilaahay usoo dhiibay subxana wa tacala maxaa yeele allah hadduu leeyahay diintii waan dhammaystiray adiguna aad leedaha way kala dhimantao wax in lagu daray u baahan tahay xaggee bay dhimanaantu ka timid wey waa su-aal u baahan leeda isweydiiso alyawma akmaltu lakum diinakum waxaa ka mid a ah, wa tudiicuhu tahtaduu nebi maxamed haddaad adeecdaan oo jidkiisii martaan oo wuxuu ka tegey ka tagtaan wuxuu sameeyeyna samaysaan waad hanuunaysaan waxaa ka mid a ah aayaad aad u fara badan waxaa ka mid a ah xadiista nebiga sal ly slam xadiidka cirbaad ibnu saariya fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin waiyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula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 ibni cumar baa wuxuu idhi wa ana aquulu alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuulihi walaakin ma haakada callamanaa rasuulu llahi sal ly wasalam wainamaa callamanaa an naquul alxamdu lilahi cala kulli xaal alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaahi in lagu siyaadiyo hadday saxaabadu diideen nebigaa soomay cunto la cunaan ku siyaadinaynaa isu umaad baan ku siyaadinaynaa dad la kulmiyaan ku siyaadinaynaa gabay la qaadqaadaan ku siyaadinaynaa siyaado yaroo wasalaamu calaa rasuulilaahi ah buu cabdullahi ibn cumar diiday laanna nebigu saan looma barin buui waxaa ka mid a ah saciid ibnu musayab ayaa wuxuu arkay waa taabiciga weynaa wuxuu arkay nin bacda salaada salaada subax kadib markay qoraxdu soo baxayso tukanaya yani waxa wey salaado badan tukanaya markaas wuxuu ku yidhi daa salaadaha falaha badanto laba ragcadood keliya loogu talagalay markaasuu yidhi saciidow ma waxaa laygu cadaabayaa ilaahay ma salaada igu cadaabi anigu salaadun baa wadaaye markaasuu wuxuu yihi ilaahay salaada kugu cadaabi maaye laakiin sunnada aad khilaaftay buu kugu cadaabaya annaguna saasaan leenahay cunto la bixiyey iyo raashiin la bixiyey iyo nebi lagu saliyey laysku cadaabi maayo oo waa la jiray laakiin waxaa laysku cadaabayaa waxa la uruuriyey habeenka lagu khaas yeelay dadka la uruurinayo waxa la kulmiyey ee aan shareecada kulminta qaabkaa loo kulmiye u soo aroorin ayaanu diidannahay waana masaladaa bidcadu ay ku jirto axaadiis iyo nusuus aad u fara badan baa marka ku soo aroortay oo aan la koobi karaynin waxaan wax yar ka odhanayaa aaxaadul aan male buu yidhi saxiix qur-aanku aaxaad ma leh laakiin hadalkaygu musalaxii usuuliyiinta ma ahayne wuxuu ahaa qur-aanka aayad aayad marka la yidhaahdo iyo macno aayado fara badan ay ku tuseen kee xoog badan buu ahaa aaxaad waa aayad aayad istiqraaguna waa aayaad fara badan aaxaadkii cilmi usuulkaa la aaday midda labaad weeyaane nasaaraad lagu misaalisay baa tiriye ninkii nasaarada ama yahuudda camalkooda camal shabaha la yimaada shareecadoo dhan baa qabtay inuu ummaddaa shabahay ma gaaloobayaa mise ma gaaloobaya waa mas'alo kale laakiin tashabuhu waa saas waxaa kaga baxayaa oo aan kusoo gabagabaynaya ramadaan qiyaamkiisa nebi maxamed ma samaynin iyaduna waa hadal laga saxsanya waa khalad waa khalad laanna nebigu saxiixulbukhaari iyo saxiixoolka sida ku soo aroortay isagaa saxaabadu la tukadeen salaada taraawiixda saddex habeyn kadibna nebigu sal lay wasalam cabsi uu ka cabsaday in lagu waajibiyo yuu nebigu uga tanaasulay sal lay wasalam markii cabsidii ay baxdo shareecada degitaankeedii ay go-dayna khaliifadii cumar baa soo celiyey ummadduna waa ku ijmaacday daliilla-aan ma aha masaladaasi masale daliilla-aan maa bidca lala yimid ma aha ee nebigaa ka tegey ummadduna waa isku ijmacday cumar markuu jideeyey kadib inta ayaa kaga baxayaa haddii la ii saamaxayo igu soo noqon doonto waxaan yani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد walaalayaal waa horta ilaahay hana waafajiyo xaqa i sawaabka allahna waafajiyo midda kale saan arkaayo wixii adilo horta la sheegi lahaay oo dadka walaalaheen ay naga dalbeen naga soo horjeedo waa la sheegay shee umal baa caddeeyey ama horeyaaba loo sheegay taas hadda kuma noqonayo waxaan yar mulaaxado aan ka bixinayaa midda aayaha tafsiirkooda ah oo hadda laisku celceliyay xaggii xagga horta hore qul bifadli illaahi wa fabidalika falyafraxuu ilaahayna faray subxaanahu wa tacaala tafaasiirtana waad maqlayseen oo xaggii xagga culimmadu ay fasirtay nabigeena calayhi salaam raxmo ilaahay baa sheegay raxmo wuu yahay looma diidna aayaddana uu soo galayaa yani maadaama raxmad ilaahay uu yahay wuu soo galayaa tafsiir ahaan haddii yani lagu fasiro sida ibn cabaas oo ku fasiray la sheegayo wuu soo gelayaa hase ahaatee faraxe hadda kuma murmayno nabigu ma lagu farxayo mase laguma furmayo murankeena ma aha ama doodeena ma aha in nabigu lagu farxayo la jecel yahay oo maaragtay alla maaragtay yaa ku tusiya oo alla yaa kula kulmiya nin walaba u shilaynayo oo xag iyo xaggaba waa isku aafaqsannahay abeeri dharaar baan ku farxaynaa magaciis marka la sheego oo dhan baan ku farxaynaa farxeelna faray waa la hayaa waana waajib iimaanku ka mid yahay liskuma haysto in lagu farxo nabi maxamed ama aayaddana lagu fasiro liskuma haysto waxaan isku haysana ha la garto oo yaan laga warwaraagaysanayn maxwarka yaan iswarwaraajanin oo maaragtay dhuumisho dhuumisho aan dhahna annaga oo isoo qaba waan dhuumna isoo qaba yaana dhihin oo xaqa laga carcaranin waxaan idinku haysano waxaa waye ixtifaal oo ijtimaac wey oo midkaan idinka ad oo kayfiyada nidaamka leh cibaadada nafteeda maaragtay yani bidcada bidcada nafteeda waxaanay dhowr wajbay maaratay bidco ka timaada bidca xaqiiqiya oo la asl lahaa fidiini ah iyo bidca idaafiya ومعركة يعني باعتبار بإضافة الزمن وبإضافة العدد وبإضافة المكان وبإضافة الكيفية يعني بلا بالأسئلة اللي بالعقول وغنيته اجتماع النظام كان أسميسين نبغ مستميي صلى الله عليه وسلم نظام كان أسميسين نبغ مستميي عيد سلف مستمي عيد ملوفة سيري إيه النظام كان صانا لسكم خلاف زنوا حديث كسو أروري oo waa la sooma sunno waaye yoom lisnaa in la sooma sunno waaye yoom lacashir in in la sooma sunno waaye iskuma khilaafsanini seero iyo sadaqo iyo wixii kaleani haddaaba eh, nidaamkan laakiin kayfiyadan iyo makaankan iyo kulankan iyo zamankan ma jiraa madaas aayadii ma lagu fasiray salafka maku fasiray aniga hadda waxaan aan idinka rabnaa on tafsiirka lidinka dalbaay uu ahaa inaa aayadda iyo xadiid ku fasirtaan ixtifaal mawluud oo kulmo oo salafkiina ku fasiray laga yaabo dad mutaakhiriina sida hadda aad u sheegteen inay maaragtay ay u nisbeeyaan oo ay ka qaataan dad mutaakhiriin ay yihiin laakiin salafkii baa ka waay salafkii baa ka horey aimada afarta ah ee u nisbi sheeganayna baa ka waay imaamu shaafic imaamu maalik imaamu xanafi ma ku fasireen yani waa laga waaya culamada culamada dhanba ra'yi buu leeyahay laga yaabo suyuudi ra'yi inuu leeyahay xaafid ibn xajar ra'yi inuu leeyahay ayaga nafsadooda waa iscaqdibeen waa iska daba tagaan qolto imaam dhawi sheekhiis raafic buu ka daba tegayaa qolto ayuu leeyahay minhaaj waad aragteen ninba ninka kale buu ka daba tegayaa culimmada hadalladaasi ah, dadkaanu mutaakhiri weeye dadkii dambe weeye salafkii oo ku fasiran aayaadka ixtifaalku meeshaasi wey meesha halbowlaha oo laydinka rabo oo maaragtay kuwayda salafka wax ku fasiray maxaa yeelay umada ay saameynin waa tii hadalladoo la akrinaya oo culimadoo isku waafaqday hataa kuwaas hadda aad daliishinaysaan suudi iyo xaafid ibnu xajar aad daliishinaysaan way ku waafaqeen inaan salafka samaynin hadalladoo waa la sheegayay xaafid eh, asqalaani yani wuu caddeeyey eh, suyuudi wuu caddeeyay inay salafka samaynin muttafaq baa lagu yahay nin oo eh, salafa sameey yiri ma jiro hortiini idinku baan idinka maqalnay salafka sameeyo nabigaa sameey idinku baan idinka maqalnay dee salaf baa ku fasiray aayadda howlowda oo ixtifaala ayaan idinka rabnaa faraxna idinkuma haysino nabiga raxmadda calayhi salatu salaam wuu yahay waa lagu farxayaa habeen dhanaan ku farxaynaa oo jecel nahay hayso farax iskuma haysano wabafdahum biraxmati nabigu alayh salaam waan soo galayaa waan ku farhaynaa habeen dhanaan ku farhaynaan jeclna ilaahu itusi ilaahu nala kulmi ilaahu yani hoostiisna dhigaan leenahay oo ku ducaysanaa laakiin salaafkii oo ay mid afarta aan u nisbi sheegna ay kamid yihiin nooga keena tafsiir dad khalaf ee maaragtay mutaakhiriin ah yani annaga maaragtay yani nin ra'yigiisu leeyahay haddaad ka keenteen wakti yar baa noo haray masaladii ahayd sheekh saalix uu akhii saalix u soo daliilsaday taraawiixda sheekh umal baa ka jawaabay oo nebigaa sameeyey haddiise lagu adkaysto la yidhaahda nebiga kadib bay ahayd xadiidkii uu akhriyey asagoo calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin miyayna soo gelaynoo salafkii wey waxaan ka hadlaynaa waxaan horta eh, laga hadlayaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdii ma sameeyeen taraawiixda way sameeyeen marka hadalkaas siduu u sheegay ma ahan saxiix ma ahan taraawiixda in laysu yimaado oo la wada tukado bidca ma ahan waana ku jirtaa masaa-isha laga doodi doono nebi maxamed baa jamaaca u tukaday saxaabadiina way tukadeen oo way amreen markii dambe masalada cumarna waa bidca luqawiya way noo soo socotaa masalada masalada labaad waxaa weeye masalada oo biraxmatihi ay muxamed waxaan isku haysana maaha sheek cabdiraxmaan mursal baa sheegay waxaa laysku haystaa nebi maxamed ma raxmadbaa mise ma ahan ma ahan waxa weeye raxmaddiibaa waxaad ka fahamteen wuxuu yidhi aquulu zaydan wayasmacu camran wayaktubu khaalidan waxaad ka fahamteen raxmaddii waxaan wax ka fahmay jirin xataa maxamed calawilmaaliki wuxuu leeyahay mawlidku waa bidco laakiin waa bidca xasan nebi jacayl baan ugu dhowaanaynaayo waa samaynaynaa waxaa roon inaad tidhahdaan waa bidco laakiin war nebigii baan jeclaano bidcadaasaa nebiga ugu dhowaanaynaa waa bidca xasana sidaasaa idiin roon midda kale waxaa weeye nusuusta la kala googoynayo dhaqanka sunnada ma ahan ahlu sunna khawaarij maxay ku dhumeen waxay ku dhumeen laa yadkhulu ljannata qaaticun nebigu wuxuu yihi qaraabagooye janno ma galo hal xadiis bay ku dhegeen hadduusan janno galayn wuxuu gelayaa naar hadduusan naar galana muslim maaha hadduusan muslim ahayn waa gaal qaaciday samaysteen murjiaa timidoo waxay yidhahdeen khawaarijaan diinta ka ilaalinno man qaala laa ilaha illa allah dakhala aljanna hadduu rabo yuusan tukan hadduu rabo yuusoomin hadduu rabo waxa dhaco waxaa weeye marka nusuusta hadba qayb laga qaadanayo oo hadda wadaad hadalkii laga soo qaadanayo haddaa anaguna ibnu xajar daliilsana idinkuna ibnu xajar daliilsataan weligan laysu imaan mayo ibnu xajar marka uu yidhaahdo mawlidka ha la sameeyo xadiidka soonka uu soo daliilsaday kuma jiro fatxu baariga kuma jiro fatxu xaasha lilah waxa weeye in loo farxo loo shukriyo ilaahay waa ku jirtaa waana soon in loo soomo laakiin in xaflad la sameeyo oo xoolo la ururiyo oo la soo jeedo oo cibaadaad khaasa la sameeyo waa bidco daliil bay u baahan tahay bidca ninkii la yimaadana isagaa daliil laga rabaa masaladii leylatulqadarkana waa idinka rabnaa oo aad ku adkaysateen mas'alo laydinka horreeyey maaha waxaan uga baxayaa mucaawiya wuxuu ku tawaafay kacbada kacbada yamaaniga ruknulyamaani iyo xajarkaba baa nebigu taaban jira calayh salaatu wasalaam afartiiba wuu taabtay rugni ibnu cabaas baa loo sheegay waxaa la yidhi mucaawiya kaas buu sameeyey ka reeba buu yidhi waa bidce labada rugni oo kale yuu taabani waxaa lagu yidhi ibnu cabaas waa lagaa ibnu cabaas saasu ku yidhi gurigu waa isku mid buu yidhi wuxuu u daliilsaday laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatu lxasana marka nabiga raaca calayhi salaatu wasalaam بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، لما كلمة نكون رأينا يا شيخ أرسينا يا دي لا يراد وحاوي أدلة وأسوى قاتي horta daliilkeenada idinkaa daliil idinka rabaa waxaa weeye haddaad adiladii aan keenne oo lagu qanci waayey de waan ku qanci waayey adiladii waan diiday weye macnaheeda taas qur-aankii iyo axaadiistii baan diiday bay noqonaysaa caddaynayey markii hore hadallada waxay hayaa ku fasiray ibnu cabaas inuu ku fasiray haddii loo caddeeyeyna waxaa laleeyahay ogolaanaya inuu nabiga raxmo yahaye iyo hadallo saasoo kaleeto ah ixtifaalkaanu diidanahay ixtifaalka nabiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam in loo kulmi karo um, um, ummaddu isku imaani karto axaadiis bay ku soo aroortay uu nabiga alayh salatu wasalaam arrintaa noogu caddaynayo shalayna waanu sheegnay taa ayada marka bilmithaal ahaan waxaa ka mid haddaan mithaal mid usoo qaadano nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid uu warinayo imaamu tirmidi bisanadi saxiixin can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal l maa jalasa qowmun qowm ma fadhiistaan majlisan majlis ma fadhiistaan lam yadkuru llaha fiihi ilaahay ayna ku xusin walam yusalluu calaa nabiyihim nabigoodana ayna ku sallinin ilaa kaanat calayhim tira waxaa laga faaidaysanaya xadiidka isaga tira yani waxaa ahaanaysaa korkooda nusqaan baa ahaanaysa xadiidka marka waxaa laga faa'idaysanayaa imaatin laiskugu yimaado nebiga xuskiisa iyo mawliidkiisa laiskugu yimaado dikri buu soo gudagelaya rabbina wuu ammaanay dikriga ijtimaaciga ah aad ayuu u ammaanay wuuna noo sheegay xadiis um, sheekhay ay warinayaan dikriga ijtimaaciga inuu ka fadli badan yahay dikriga infiraadiga ah intaa haddaan waxyar kaga sii gudbo waxaa weeye wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu nabiga hadduu yowma wilaadatii uu ku farxay oo u soomay idcaamu idcaam annagana aan bixinay horta ninka diiday ee xadiidka nabiga inuu u ixtifaalay yowma mawlidihi diidan ayaa horta garamaray wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu annagu xadiidku waan qaadanay nabiga inuu ku farxay yowma wilaadatihi ayuu noo sheegay xadiidka bilahi caleykum yaa ku sifoobaya ma nin wuxuu nabiga sameeyey oo alfarax yowma wilaadatii ah miyaa ku sifoobay mise ninka diidan nabiga wuxuu sameeye diidan taana su-aalayga u taallo weeyaan qiyaamu ramadaan sidaad u fahamteen idinku haddaad si kale ufahamteen saa sheekha muuse ola jeen taana sheekha uga jawaabaya waxaa weeye oo hoostan iga sheegay qiyaamu ramadaan ma aha taraawiixda sayid cumar radia allahu canhu midda uu jeedayey qiyaamu ramadaan weeye min khulafaa'i araashidiina weeyaan sunadiisa in la raacona waxaa weeye ma'muuratu bilisaani nabiy sal allahu aleyh wasalam macnaha waxaa weeye jamaacada labaad ee loo soo kacayo tarawixda la tukaday ee mar labaad la tukanayo taas sheekh ka hadlaya tahajudka loo yaqaano ee hadda bidcada ay la soo weyaan middaa midda uu ka hadlayo taa haddii daliilkeeda loo haya ilaal waa la keeni doona waan idinka doonaya nacam intaa haddaan waxyar kaga gudbo hadda hadalkii laga qabta baan idin waxyar idin dhamaystiraya sheekhaan u gudbinaya laba daqiiqa waxaa weeye ibnu taymiya wuxuu leeyahay fiiri ibnu taymiya wuxuu leeyahay muxamadun sayidu waladi aadam bal haddii mawlid khuraafaad baa ka buuxa baa la yidhi hadii mawlidka khuraafaadu ka buuxo la gubayo fataawi ibnu taymiyana khuraafaad baa ka buuxa idina waa la gubaya marka wuxuu leeyahay maxaa yeele waxa mawlidku yaalla ku yaalla idana sooma wuxuu yidhi wa muxamedun sayidu waladi aadam wa afdalu lkhalqi khalqiga kan ugu fadli badan weeye wa akramhim calayhim wa min huna ayuu wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi man qaala ninkii yidhi ina allaha khalaqa min ajlihi alcaalama ayuu nabi maxamed dartiisu caalamka u abuuray أو أنه لولاه نبي حدوث نهين لما خلق عرشا ولا كرسيا نبي حدوث العرش لما أبور كرسي لما أبور ما خلق عرش ولا كرسي عرش ما يوسع سيء قرن ولا سم ولا سماء ولا أرض ما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر مركب waxay ku taalla fataawa ibnu taymiya hadalka wuu fara badan yahay markuu sii wada wuxuu yidhi wayumkinu eg wayumkinu ibnu taymiya fiir wayumkinu an yufasara biwajhin saxiixin waj saxiixa lagu fasiri karaa buu yidhi haddaa tafsiirka ibnu taymiya oo sheekhaagi aad diiday hadda mawlidkana kolley hadde maba ogolanaysidba wuxuu ku fasiray wuxuu le wayumkinu an yufasara biwajhin saxiixin ka qowlihi tacaala sahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lard وقوله تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره إلى آخر الآية مركز وحي وأمثال ذلك من الآيات التي تب... ي- التي يتبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم إلا أبوري إن بني آدم كالله أبوري سماوات يا أرضات بني آدم كدرتي إلا أبوري نبي محمد الأوية بني آدم كان أوفر ببضن wuxuu ku soo baxayaa in wax walba dartiisa loo abuuray buu ku soo baxaya marka hadda haddii taas ay khuraafaad noqotay fataawi horta aan gubin intaan mawlidka aan gubin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحبه أجمعين Een, waxaan malaynayaa in wax badan laga hadlay oo mawlidkii ee la soo celceliyey ee ixtifaalkiisii Een, horta ixtifaalku ee, macaanidii lagu sheegay oo ama sheekh ubal uu ku sheegay ama ay shariifki iyo sheekh sheekh saax ku sheegeen waa sax oo ixtifaal ijtimaacana waa yahay Een, ee, muxuu ahaa ee, tii kale oo hadda ay sheegahayeen shariif- shariifki iyana waa yahay Ee, Eh, ictina iyo haddii wii lamida waayahay kolka waxaa laiska waafaqsan yahay wax hadda loo sii celceliyo iyo jiid aan ku jiidi wajilmadkooda ma laha waxaa weeye hadda nuqdada hadda nuqdatulkhilaafka lagu soo koobay ixtifaalka hadduu yahay nabiga calayh isalaatu wasalaam isagoo joogaaba la ixtifaalay waxa loo ixtifaalina waxaa weeye waa la weyneynhayaa oo tacdiim ilahay qur-aankiisana wuxuu ku leeyahay waman yushaaqi eh, wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiy ina arsalnaaka shaahidan wa mubashira wa nadiira liyuminuu billaahi warasuulihi wayucaziruuhu wayuwaqiruuh balay liyuminuu billaahi inay rumeeyaan annagu waan ku dirnay yaa ayuha nabiy nabiow ina annagu arsalnaaka waa ku dirnay shaahidan xaalaa tahay kii u markhaati ka ahay almuminiin wanadiiran aad tahay shahida washira wanadiiran liyuminuu billaahi inay rumeeyaan iyo warasuulihi wayucaziruuh ay gargaaraan oo wayuwaqiruuh ay weyneeyaan weyneyntii wey horta oo aayadda u daliilkaa ah weyneyntii wey waxan hadda meesha lagu hayo bal horta saasuu ogaado inuu daliil leeyahay tacdiimkan hadda iyo ixtifaalka la samaynhayo inuu yahay hay iska boqosla sida doontaan iskaga qoslaa haddii taas waa saa midda kale nabiga alayh salatu wasalaam dhaartuu soo galay madiina ashcaartan aad wax ka sheegaysaan hortiisaa lagu tiriyey oo ammaantiisa lagu sheegay ammaantiisa unbaa masaajida lagu sheegay kitaab qasiida baana sacaada la yidhahdo oo nabiga uu go-iisi ku bixiyey baa lagu bixiyey oo haddii ilaahay raalli ka noqdo baana sacaada faqalbilyoma masbuuluna oo ashcaartu mamnuuc maaho nabiga hortiisa shicir baa lagu tiriyey oo ma mancinin ashcaarta horta wax ka sheegideeda iyadoo ka soo hara ixtifaalkana waxaa loo daliishan karaa oo loo daliishan waxaa weeye daacad badru nabiga maalintuu madiina soo gala inta la soo baxay oo dafigii la garaacay oo haddii ilaahay raalli ka noqo ay haystaan naagihii iyo eh, gabdhihii ay soo baxeen yaa nabigana ma banaano waxaana la samayn mahaya muusan dhihin hortiisaa lagu ixtifaal hortiisa yaa lagu ixtifaalay kolka ma uusan mancinin haddii kaa lagu ixtifaalayna kana saasoo kalea loo ixtifaalay oo waa banaan yaho ixtifaalku wakaa ijtimaacaasoo kale wey sida dhaarta iyada loogu ixtifaalay haddii hadda muqdatulkhilaafka lagu soo joojiyey ixtifaalka kaasaa lamide eh. tawqiirkaasna waa ku jira oo waa lagu weyninayaa nabiga alayh isalaatu wasalaam Ehm, haddii hadda idinka aad doonaysaan in la qirto un bidco weeye keliya in la qirto un bidco keliya ma aha oo haddii sida habkan wax loo sameeya hadday wax ku dhex jiraanna wax asal uu leeyahay oo waxaa weeye tacliimka asala waxaa asala haddii ilaahay raalli ka noqdo maalinta nabigu uu madiine soo galay wadala albadru calayna ehm, muxuu ahaa maa dacaa lilaahi daacin wajaba shukru calayna maa dacaa lilaahi daacin saasoo kale abyaadii hortiisa nabigeena loogu tiriyay alayh salaatu wasalaam iyo tii uu kacb sayr tiri oo nabiga garbasaarkiisa uu ku bixiyey shicirka wax ka sheegid ma laha ina man shacira lxikmatan xadiidkii rasuulka yaaba ahaaba oo haddii ilahay raalli ka noqdaya ahaa kolka waman shaaqiqin rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmumina walihi maa tawallaa waxay ku caddahay ijama muxuu ahaa islaamka maanta jooga firqadii ka shaaduugday oo waxaa la dhigahayo oo loo ixtifaalahayo oo maa ra'ahu lmuslimuuna xasanan fahuwa xasanun cind allaahi ohoo xadiid ah waxay muslimiinta xasan u arkaan inuu agti ilahi ku wanaagsan yahy ixtifaalku in mid xasan loo arkay uu yahay oo islaamka iyo culammada ay u arkeen waxa weeye waxa shaadka ah waa firqada caalamul islaam oo dhan baa booliiska u ixtifaala halkaa firqo wahaabiyada amawgii shalayna magaciina waa qarsateen oo aniga waan idin kolkaan hadda aan ka hadli doono tawxiidkaan magaciina idiin sheegi doonaa si fiican aan idinku sheegi doonaa ticil baan ku socdaa kolka maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cind allahi xasanun weeye mawliidka waa shay xasana oo wanaagsan mawduucan ku jiray waa kaas mawduuca mawliidka kii kale aanu talaabsaday waaba laga reebayba waana ka jooga lakin wakti kalan ka hadli doonaa oo isoo baxaya sidaa darteed waxaan idiin sheegaynaa annagu inuu waxaan wax asal leeyahay ixtifaalka meeshaa dad kala fara badan oo nabiga kolku soo jirooda asxaabtii ku sugaysay iyo gabadhihii muxuu ahaa u garaacaya dafiga yaa meeshaa ku hadaynan ka qanina iradan mooye nimaan maanta ixtifaal dhigaynina iradan kaliy oo shahaadada ma ogiye nabigeena ala sala slam wuu xadiiskii umar baan ku noqonaya uus yidhi man yacish fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafa kaiira facalaykum bisunati wa sunati khulafaa raashidiin weeye khulafadii raashidiinta yaa sunadaydii ah facalaykum bisawaadi cadam sawaadka acdamka ala jira ya wamashalisada finaar islaamka maanta wuxuu joogaa sawaadka acdamkaa meel kasta bered kastoo muslima waxaa laga dhighayaa mxuu ahaa ixtifaalka laga dhighayaa ilaa hadiil farqa moogi wax kaloo aan dhigayninna ma jiro waktiga weli waa ilaabay hanumalina kolka saasa ixtifaalkuna u sugan yahay oo aanan usan ku noqod u lahayn tawqiirka nabigana uusu yahay nimaan tabaga weynaynaynin oo tawqiirkiisaba aan raalli ka ahayn oo yani aanan jeclayn yaa wuxuu leeyahay nabiga anigu waa jeclahay oo haddii ilahay waa iska dicaa afka weyo nin walba waa iska dhihi karaa mxuu ahaa yaddaci wasla leyla adi wasl sheekh maxamed sheegahayo wey kullun yaddaci wasla leyla laakiin <laughs> ah, inay ajiibta weli ma jiro taasina waxay ila tahay inaan waxaan kusi kala fogaano oo ah ma aha waxaan u gudbinayaa inta iga dambaysa sheekh cabdullaahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابهم أجمعين أما بعد waxaa horta teerii shalay laga muxaawaroonhayey ilaa shalay gala mawlidka marka mawlidkii waxaad moodaa ama ii dhacmaaan kuu dhaco isku dhirnaan mayna yaa meesha laga doonayey ma laga doonayn in hadal hadal in layska dul saarnaado waxaan marka u kala qaybinayaa afar qaybood uu ka kooban yahay waxa weeyaan ugu horeyn ijtimaaca islaamku waa ma'muure shay manhiyo canhu ah ma ahaanin oo waxa weeye ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxa weeye mar haddii khayr loo kulmahayo ilaahay subxaanahu wa wuxuu odhanayaa فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى تقوى إيا بر إيا السماء مركا أبو كلانتان وشيء مأمورا لكن إثم إيا دمي مركا لوكل ما مأمور ما آيها وحا أولين يا معناها شيء اجتماع هدي خير السمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن مأمورات الرسول عليه الصلاة والسلام معروف كان معها كملة نبي وحا نبقى ويمي وحي عليه الصلاة والسلام أي, خس أي خسلة بير خسلة من خسائر الإسلام بير أفضل wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tudcimu dacaama calaa man tacrif waman laa tacrif wa tukhriju salaama calaa man tacrif waman laa tacrif dacaamkaad bixinaysaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkaad garanaysa iyo qofkaadan garanaynba dacaamka waad siinaysaa dacaamkoo la bixiyaa marka waa shay madmuuma mahane waa shay mamduuxa horta taaha laga soo gudbo ijtimaaca muslimiintuna kan aan hadda ku kulmaynaa soo khayr iska dhegaysanayna ma miyuu dembi leeyah waxa dembiyaha la diiday in loo ijtimaaciy wixii khayra lama diidin waxaan u laabanayaa nuqdo yar wakhtigaa igu ciriiri ah sunada nebiga yaana ka bixin ba layidhi nacam waa maamuur baan kulligan maamuur baan ku nahay sunada nebiga waana la amray kurteen calayh salaatu wasalaam laakiin nebigu muxuu noo fasaxay ilaahay muxuu noo fasaxay ilaahay wuxuu leeyahay wafcalu lkhayra wixii wanaaga sameeya wixii sharna ka leexda waa khayr marka mawliidka laysugu yimaadaa ee shar maaha rasuulku muxuu leeyahay calayh salaatu wasalaam man sanna sunnatan xasanatan falahu milu ajri man camila biha in allaale intii agoo uga dayatay oo ku camal falatay sawaabkoodii oo kaleetaa u sugnaaday ayagana sawaabkooda waxba laga nusqaanin mayo waa sunno yacni la jideeyey haddii nebiga gadaalkiisa bidca noqonayso muxuu yidhi man sanna sunnatan muxuu yidhi nebigu waa camim man buu yidhi axadkii jideeya aqaarad kasta uu joogo iyo ummad kasta uu ku jiro saman kasta uu jiro sunno xasanaa qofkii jideeya intii uga dadatay xasanaadkoodao kale loo qoraya yui nebigu alayh isalaatu wasalaam ummaddiisa wuxuu u fasaxay wax yacni la yidhaahdo sunno inay la imaan karaan maxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray bilaal laba ragcod iska tukan jiray markuu daharo qaataba markaasuu nebigu inta jannada ku arkay buu yidhi maxaa bilaalow iga hormartay nebigu ma amrin labada ragcadood markaasuu yidhi ma aanan dahaaro qaadan ilaa markaan dahaaro qaataba laba ragcaan tukan jiray buu yidhi ilahi u tukan jiray bilaal nebigu ma amrin labada ragcadood nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood oo bilaal uu sameeyey waa mida yani masalanaysaa jannada lafteeda nabiga alayh salaatu wasalam ku taqdiimis fadli yani ilaahay ilaahay qalbigiisa ku soo riday oo uu yani ilaahay subxaana wa tacaala u aqbalay oo nebigii u sugay ayay noqota labada ragcadood uu ku ijtihaad sayid cusmaan muxuu sameeyey waa taliilaya wixii nebiga ka dambeeya waa bicu wuxuu sameeyey aadaan buu sameeyey jumcadii u sameeye waad aragteen sayid cumar muxuu sameeyey sayid cumar wuxuu sameeyey waxa weeye markii xaramka miiqaadka lasoo samaynayo waxay u dacwoodeen qola aan miiqaad qaabilsanayn makaan buu u sameeye makaankaa ka soo yidhi sayid cumar waxa weeyaan waa khulafadii waa sunadoodii radi allahu canhu miyuu dhamaan hadda waxaan masaladii mawluudka meeshaasay ku dhammaatay hadda waxaan dib ugu noqonaynaa masalada tawxiidka masalada tawxiidkana wadaadaha ayaa bilaabay ee gacanta bidaxda iga fadhiyaan markaa ugeey iyaga hadda ha bilaab min fadlikum ixsaanakum aamusa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، إخواني هرت ماشي waxaan ku haynaa een muxaawaro yaan ku haynaa oo mar tawxiid baan ka hadlaynaa marna waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay raalli ka ahaado ee mawli ee waxaan ka hadlaynaa ee, caqiido iyo tawxiid baan ka hadlaynaa mar mawlid baan ka hadlaynaa een sidii culummada ay wax u kala yidhaahdeen in looga jawaabana waa shay hadee meesha waxa loo fadhiyaba in isu jawaabo wey laakiin dantaan sheego doojasanain baa la rabaa oo inaan aflagaadadii shalay hadda lagu daray oo xagga ikhwaanka ka soo baxday oo kale aanan ku daray annago dad odayaalaan nahay oo <clears throat> marna aflagaada in xagga naga ka soo baxdo kidbi baa la sheegay iftiraa la sheegay waxaasoo dhan baa ayaa la sheegay waxaa weeye anagu inaan sheegna maaha bacdii haddaba aan xumaynayn waxaan anoo xumaynan yaan linahyiin masaladeyda kaa haiga dhamaad hadduu rabe adigu aan waxaan waxaan intaan dhahay iga dhamaadeen iga baxay hay maxaad idinkama khuseeya iga dhamaad hadduu rabe ah, haddaan rabo waadahaasa iskala hasaawe anugu <laughs> kolka waxa weeye anigu eh, kolkaan ka hadlo tawxiidkii shalay eh, waxaan kaga hadlaynaa waxaa weeye horta marka u horeysa eh, tawxiidku waa tawqiifi wixii ilaahay uu yidhi inaan kaga soconno unbaa waajiba wixii ilaahay uusan yidhin laa ilaha ila allahu maxamadu rasuululahi faclam annahu laa ilaha ila allahu aayaddii bay tiri iyo ahayd tantada kale oo hadda maanta xadiidkana ilaahay wuxuu nabigeena wuxuu yihi alayhi salaatu wassalaam lixda iimaanka kolkuu ka hadlahay an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri khayrihi wa shirihi waxaa laga hadlahayo waa yani billaahi baa laga hadlahaya iyo walyam- walyowmi alaakhir ba wabilqadari khayrihi wa sharihi yaa laga hadlahaya يعني إيمانك كل كهذا إلهي وحي أن تؤمن بالله وملائكته وهذا يعني تقسيمك وعن كهذا يا أشاعر ذا وح تقسيم السميسان ليلي تقسيمك أي سميسي وتقسيم أو موافق لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنت إن إلهك لقى هذله أو لقى هذله محوها نبوياتك لقى oo laga hadlo muxuu ahaa malaa'igta iyo samciyaadka laga hadlo taasina waxaa weeye caqiido weeye ashaaciradu waxay qaybisay caqiiday qaybisay cilmiyan ah oo ay caqiiday sii dhexgashay oo tiri labaatan sifo ilahay u waajibtay baa kamida ah, waxyaalaha ilahay usugnaaday oo kulli qur-aanka kusoo wada arooray oo shay keliya oo laisku celceliyay aan ahayn oo la yidhaahdo eh, muxuu ahaa ilahay qaadir weeye in allaha calaa kulli shayin qadiirun ilaahay samiic weeye wahuwa samiicu lcaliimu ilaahay khaaliq weeye wallahu khaaliqun allah khaliq kuli shay wahuwa khaliq wahuwa khaaliqu likuli shay ahy waa yani saasoo kale yay uga hadleen oo labaatankaa sifa ayay uga hadleen ashcariyadu taqsiimkooda ma aha eh, laa ka taqsiimi lwahaabiyti ma aha oo ay u qaybisay maxaa jira laka taqsiim ilwahaabiyat ashaaira la yidhi wahaabiya muqaabilsan shaacira hadii la sheego wahabiya la sheegi waa laba waa laba qolo iska iska iska soo horjeeda ma aha si ay culammadan ay shalay ayaga ay sheegeen oo ay hoos u dhigeen oo yidhahe annagu waxaan nahay sheekh axmed baa in yar ku harbaa intooda kalmaba an ka hadlay annagu waxaan nahay iyago hooska hadalka hoos u dhigay muxuu ahaa eh, ahlusunnaan nahay salaf baan ka nahay ahlusunna la yidhahdo salaf ma jiro kuma qora kutuba ahlusunna oo salaf laakiin ashaacira inay tahay ahlusunna waljamaca inay tahay waa qoranta kitaaba diiwaankan ku haynaa laakiin ahlu sunna salafka kuma jiro mawduucii aan watay waana wataa kana waan ku daray mawduuca ii kaadiya muxuu ahaa nin walba sidii wuxuu u arkaa uga mawduuc hadlahayaa <clears throat> ay aniga in lii qoslo waaba rabaa iska og waqti dhumin waqti dhumin maayo kaadi kolkaa mawduuc mawduuc kaana iga qaadate kolka mawduuc ay kolka bihii la celcelibuhu bay noqotaa mawduucii aan ku socday anigu waxaa weeye waxaan ka hadlahayaa eh, caqiidada ashcariyada habka ay u qaybiyeen hab cilmiyan a ah weeye caqiidayna ka hadlahayeen ma aha tawxiid oo yani tawxiidrububiya tawxiidulohiye oo laba shay isku mid ah maantoo in la celceliyo ama nisbadiisi laga hadlaha la yidhaahdo oo tawxiidurasooxooye oo aanan yani wax nuzuul aho kusoo degay alatii ma anzala biha min suldaani yaa ikhwaani wax ilaahay uu xujo ku soo dejiya inay jirin tawxiid rubiya iyo tawxiid uluhiyya oo rabbi iyo allahna ay isku mid u yihiin rabbi allahna ay isku mid yihiin anigu mawduuca isaga waxaan rabaa in lagu khatimo oo la yidhaahdo wuxuu yidhi haddii ilaahay raali ka noqdo culummada waxaa ka yeedhay ana ataxadda waan af koobahayaa istakre horta waxaa loo doonaa sida uu ka hadlay mashaaikda oo ka hadlay umar usi yidhi alismu iyo walficlu iyo walxarfu istiqra lagu gaaray nacam waa run istiqra lagu gaaray istiqraa meeshaaso kale waxaan daliil lahayn yaa istiqra u baahan oo alismu walficlu iyo walxarfu oo kale ah laakiin wixii daliil ahoo aayaadka ilaahay oo tawqiifi ah istiqraba baabkan madkhalba kuma le asalba istiqra madkhalba kuma le bal inkutuba dib ugu noqda kolka istiqra horta meesha ka bixi isagu waryaa meesha ka bixi buu yidhi istiqra meesha ka bixi kolka miyaan la maqlayn hadalkayga ah, istiqra meesha ka bixi marka waxaa weeye wixii soo haray aayaadka ilaahay in la sugo oo tawxiiduluwiya tawxiiduluhiya lagu sameeya rabaa rabnaa oo inay labadaasi kala gaar yihiin aayaddaasaa u daliila annagu waxaan qabnaa inuu rabbi iyo ilaah eh, isku mid inay yihiin oo ay kufaarta ilaahayna qirhayeen rabbina qirhayeen Eh, ayna qirhayeen eh, mxuu ahaa eh, ilahna ay qirhayeen oo ay lahaayeen marna yani ilah ay sheegahayeen marna ay dhahayeen mxuu ahaa allah layaquuluuna allah layaquuluuna khalqahu la caiiz ali macno badan bay sheegahayeen iimaanna kuma aynan helaynin waa la sheegay dadkii u inay iimaan leeyihiin u sugay wuxuu yidhi mxuu ahaa sheekha la yidhahdo oo ku sugantay kitaabka la yidhaahdo mxuu ahaa la yidhaahdo fatxulmajiid kitaabka la yidhahdo sheekh maxamed cabdilwahaab uu ku sheegay in uu dadka muslimka maanta joogo abijahal iimaankiisa inuu ka fiican yahay iimaanka muslimiinta bal abijahal iimaanka uu lahaa iskaga fiican yahay waa sida kutubaha ku qorane wixii inoo qoran oo inaga iyo madhabkaan sheeganay inaan qarsanno ma ahee bal wuxuu kaga fiican yahay in la sheegaa la rabaa oo laga soo laga akriyo muxuu ahaa fatxulmajiidka laga akriyo bacdigeed si isaga u magacaabay maru magacaabay inkastoo annaga magac kale baan u naqaana kitaabka waxaan ku soo khatimahayaa daqiiqadihii qaar baan iska celinhayaa anigu waxaan rabay inaan kulli wada qaato waxaan doonaynaa nuqdatulkhilaafka aan ku soo koobaynaa caqiidadii in istiqra laga baxo aayaadka ilaahay oo towxiid rubi iyo towxiidulilaahiya kala qaadaysa oo kala sifaynaysa in lagu soo koobo oo aayaddaasaa u daliila inay rabbi ilaahay kala gaar yihiin rabbi ilahay mid keliya wey laba towxiidna ma kala yeelan karaan towxiidka ee taqsiimka ee caqiidada ashcaariyada qaybaysana la mid ma aha oo iyagu waxay qaybiyeen mxuu ahaa ilaahiyaad iyo nabowiyaad kolkaas ilaahiyaadkiina asmaadiisii iyo mxuu ahaa afcaashiisii iyo sifaadkiisii waxay ku imanhayeen iyo saa uga qaybiyeen laakiin laba shay oo isku mid ah mayna kala bedelin iyagu kolka waxaan rabnaa in aayad lagu soo fadhiisiiyo iyo xadiid lagu soo fadhiisiiyaan rabnaa midda iyadaa waxaan siinhayaa shariifkaan siinhayaa aa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin laba daqiiqa kama badsanayo sheekh xabul baan siinaya waxaa weeye halkii baan horta taaganahay tawxiid aluluhiya iyo tawxiid arububiya iyo asmaa wasifaat waxaa la yidhi shale waxaa loo celiyey qarnigii taalidka ahaa kaba dhigba qarnigii taalidka ahaa inuu bilaabay ninka ibnimada la yidhaahdo kaba dhigba daliil may uu noqonaysaa markaa waxay ku soo baxaysaa inuu nabiga qaybiyey mise saxaabada ay qaybiyeen mise taabiciinta ay qaybiyeen taa daliil horta ma noqonaysa tawxiid ululuhiya iyo rububiya waanu sugaynaa meesha lagu kala qaybiyey waxaa loo soo deliishaday in laga helayo rabusamaawaati walardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiya aayaddaa daliil uma noqonayso kumana aragno uluuhiya iyo rububiya facbudhu damiirka wuxuu u noqonayaa rabusamaawaati waalardi axadka la caabudayo iyo axadka rabbige waa isku mid weeyaan marka ashaacirada haddii ayada yar aan kasii irah waxaa weeye ashaacirada taqsiimkeeda waxaa la yidhi shalay taqsiim taqsiimu tawxiidi taqsiimu alcaqiida waa isku mid ma aha isku mid la caqiideeye baa la yidhahda waxa la caqiidaynayo wixii ambiyada laga caqiideeyey iyo wixii nabiga laga caqiideeyey iyo wixii malaa'igta laga caqiidey wixii yawmul aakhira oo kuwaa damcsan miyaad isku yidhahda bay isku wada gudagelayaan taa waa caqiida tawxiidna waxaa weeye cilmiga ku saabsan ilaahay waxiididda la waxiidaya ku saabsan weeyaan marka midkaa in lasii qaybiyo oo uluuhiya iyo rububiya oo asmaaun laa asla lahaa fi ddiini loo keeno asmaa la bixiye weeye asmaa la bixiye oonu diinta sal ku taasaan horta diidannahay tan labaad ashaacirada hadday qaybiyeen waxaa weeye taa aanu sheegno sifaadka hadday sii qaybiyeen oo ay labaatan sifo ilaah waajibtay labaatan sifo mustaxiila min bacdi sifaatihi min bay weligood gelinayaan hadday saa geliyeen waxaa weeye sifaadka qur-aanka ku sugan baa lagala soo baxaya midkeedana rabbi waa ka mustaxiil taa walba wuu ogyahay kanu jaa-iskana waxaa laga qaaday wallahu calaa kulli shayin qadiir marka ambiyada waxa u waajiba waxa nabiga alay slam naftiisa ku sifeeye weeyaan si cabdullahi bn mascuud arbiciin kata uu qoraya bukhaari uu wariyey wa ana saadiqu lmasduuq wa ana amiinu man fi samaa yaa ayuha rusulu balliq maa unzila waxaasoo dhan waxaa weeye waxaa u sugnaaday ambiyada oo axaadiista toos looga qaadanayo weeyaan marka taa ayaa u daliila mana aha taqsiim isku mid ma aha wax laisu keeni kara ma aha taqsiimka ashaacirada ee taqsiimka la qaybinayo hadda بسم الله الرحمن الرحيم waqti yar baa ii hadhay towxiidka la qaybiyey ee loo qaybiyey tawxiid urububiya iyo tawxiid uluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat loola deliishaday walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah iyo aayadaha aayadaha la midka ah iyo aayadda kale markuu ilaahay ka xikaayonayay nebiyullaahi muuse laqad calimta maa anzala haa haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalard aayadaha daliilka loo soo daliishaday aayada aayadda hore waxay ka hadlaysaa markii gaalada la weydiiyo yaa samaawaadka iyo ardooyinka abuuray waxay dhahayaan ilaahay baa abuuray aayaddan kalena waxay ka hadlaysaa nebiyullaahi muuse yaa wuxuu yidhi waad og tahay aayaadkan inuu ilaahay soo dejiyey rabu samaawaad inuu soo dejiyey waad og tahay daliil uma aha tawxiid rububiya daliil uma aha shalayna waxaa wuxuu walaalkay lahaa waad igu been abuuratay waxaan aan weydiinayaa tawxiid rububiya iyo muwaxidnimo meesha loo kala wado tawxiid urububiyana waa la sheegayaa muwaxidnimona waa ma jirtuu leeyahay waana isku mid marka waxaa u daliila in allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar ilaahay baa ku beeniyey qaala aladiina stakbaruu qaala aladiina stakbaruu inaa biladii aamantum bihi kaafiruun aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu lwaaxidu lqahaar a ifkan aalihatan duuna allaahi turiiduun watakaduu min duunihi watakhaduu min duunihi aalihatan ajacala alaalihata ilaahan waaxidan aayadahaas oo aayadda hore macnaheedu ay tahay wax alla wixii aada rumayseen waan ka gaaloonay rabbiyaal fara badan mise rabbi waaxida miyaa kee khayr badan ma rabbi keliya khayr badan mise rabbiyaalo fara badan ilaahay duunkiisa miyaad doonaysaan aayadaha saa u daliila inaase muxuu ahaa muwaxidiin ayna ahayn hadalkan la yaquuluna lah ay leeyihiinna inuu yahay hadal muxuu ahaa markay meel ay u baxaan waayaan ay ku dhawaaqeen anaa hadda hadalka muxuu ahaa waktiga iga soo gaabanayo waxaa ballan noo ahayd inaan la isu hogaansamaynin oon masaa-isha la hogaansamaynin baa ballan noo ahayd maya waxaa ballan noo ahayd in masaa-isha masaa'isha laysu hoggaansamo ah, oo qolo walba markay qolada kale daliilka sheegto in la isu hoggaansamo ayaa ballan noo ahayd haddii la waayo isu hogaansigaas oo qolo walba ay iska tiriso axaadiis ama aayaad ay iska tiriso ballanteennu waxay ahayd in la habaartamo mar haddii markii hore la diiday dad dhexdhexaad ah oo wax kala xukuma haddii la diiday waxaa ballantu ahayd haddii laysu hoggaansami waayo in la habaartamo sidii qolada muxuu ahaa xaqa khilaafsan ay wax ugu dhacaan arrintaa iyada ah sidii sidii baan rabnaa laysu hogaansami maayo oo qoladaasina hadhow waxunbay tirin qoladanna waxunbay tirin wax kala bixinayaana ma jiro oo waxa la yidhi ma suuroobayso sida keliyaha suuroobaysaa waxa weeye in la habaartamo waa mubaahalo mubaahaladu waxa weeye in la habaartamo wey hadalka walaalahay baan u gudbinayaa sheekh cabdicasiis wuxuu yidhi Ehm, horta wuxuu sheegay sheekh cabdilcasiis xadiidu yidhi maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan horta xadiidkaa shekh cabdilcasiis xadiid maahan waa mowquuf hadal cabdullaahi ibnu mascuud yiri weeye oo daciif ah arrimahan isku haysanana waxaa ka mid oon idinka digno axaadiista nebiga oo aad daliilsanaysaan inaad hubsataan mas'alada labaadood sheegtay waxay ahayd nebigu markuu yimid baa tidhi durbaan baa la garaacoo طalaca albadru calayna min haniyaati اlwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daac ayuha almabcuuثu fiina jiئta biاlamri اlmuطaac jiئta sharafta almadiina marxaban ya khayra daac xadiidkan waa maalintuu tabuuk ka soo noqday maalintuu maka ka yimid ma ahan ee sidaa u ogow maalintuu maka ka yimid waa daciif culamaa islaam qaatibatanna waa daciifiyeen iisug wax yare waxaa ku weelaysa waxaa tiri magaca hoos baad u dhigayseen umaanaan dhigino waan tirsanay salafkuna waa wax jiray weeye quruntii waa saxaabadii salaf haddii la yidhaahdo salafu rajuli abawaahu salafka ninka waa wixii ka horreeyey salaf waxaa la yidhaahdaa waa dadkii saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii ashaacirada culammadu way isku khilaafeen ahlu sunna waljamaaca ma ka tirsan yihiin mise kama tirsana akar alculamaa waxay leeyihiin kama tirsana ashaacira ahlu sunna waljamaaca waa ka baxsan yihiin maxaa yeeley way dhinac mareen madhabkii sunnada iyo laakiin waxaa jira culummo yidhi waxay sunnada ku raaceenna aanu ahlu sunno ka dhigno waxay ku khilaafeenna aan ahlu bidca ka dhigno waxaan kuu sheegin haddaan kuu tiriyo qur-aanku hadalka ilaahay ma ahan bay leeyihin waa qoran yaha baajuri buu ku qoran yaha waa kan gabayga waan ku tirinaya ma garanaysaa fakullu nasin lilxuduudi dalla waa intaad xifdisantihin ood garanaysaan waay ku waxay diideen asmaada iyo sifaatkoon ka hadli doono hadalkii ilaahay iimaanka hadal bay geliyeen waa loo imaan doonaa taas ashaaciradan aad ammaanaysid waan ka hadli doonaa abu xasan alashcari kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaafi almusaliin markuu soo xiray hadalkii wuxuu ku soo xiray kelmaduu kusoo xiran idiin sheegi wadaadka aad ugu nisba sheeganaysaan markuu caqiidadii salafka soo tiriyey buu wuxuu yidhi fa haadihi jumlatu maa ya'muruuna bihi wayastacmiluunahu wayarawnahu wabikulli maa dukira min qowlihim naquulu wailayhi nadhabu buu yidhi waa kelmaddii ugu dambaysay eh, maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaaf almusaliin wama ma garanaysaa warka waxaa weeye ukaadi sheekh waan ku dhegaysanay intaa hadlays ukaadi raallah wadaadkan sheekh maxamed dhagax buur qofka waxaa qalbigiisa ku jira carabkiisu ka hada waxaan ku heshiinay buu yidhi inaanan isu hoggaansaminin qalbigiisay ku jirta laakiin saan ma ahayn waxaa weeye waxaan isku ogeyn nusuusta qoladay u caddaato in nusuusta la raaco nusuustana loo hogaansamo waxaana diyaar u nahay nas allaale naskaad keentaan oo aayad ah oo xadiid ah oo aqwaali salaf ah. ilaahay baana la gelaynaa ballankaas oo aad nooga xaq leedihiin inaan raacno kitaabka Eh, bismillahi raxmaan raxiim aniguna waxaan doonayaa sheekh cabdicasiis inaan eh, wax yar u saxo sheekhu wuxuu yidhi qaybinta ashaaciradu ay qaybiyeen ma aha tawxiidka ee waa caqiidada kitaabka mar walba aan u keenayo waa kitaabkoodii weye waa sharxu jawharati tawxiid tuxfatulmuriid baa magaciisa la yidhaahdaa waxaa iskale ibraahim ibnu moxamed albayjuuri wuxuu qaybinayaa towxiidkii wuxuu leeyahay atowxiid buu tacriifinaya wuxu alcilmu biana shaya waaxid baa la yidhaahdaa wa sharcan waxaa la yidhaahdaa ismun lihada alfanni almudawan markaasuu qaybiyo haddana wuxuu ku qaybiyey halkanoo wuxuu yidhi fannigii laftiisii buu qaybinayaa towxiidka ahaa wuxuu yidhi wahada alfannu yanqasimu ilaa alaaati aqsaam ilaahiyaat wanubuwaat wasamciyaat isagiiyo shariifku waxay iska dabamareen waxaan qaybinay ma aha tawxiidka mehe waa caqiidada waxaad qaybisa waa tawxiidkii wey kitaabkiina ku taalla shalay baan ku celiyey inaydaan garanaynin iyo waxaana kala garanaynin iyo in macnaha wax weyaan maaratay yani arrinku si kale yahay masalada la qaybiya shaacir qaybisay waa tawxiidka tawxiid iyo caqiidana mafaahiimta isku meel bay imaanaysaa mid waa midda midda labaad ilaa iyo hadda annaga unbaa difaacayna taqsiimka tawxiidkan aan qaybinay laakiin yani arintii aan ku ilsaaminay u fiirsada walaalayaal oo ahayd ashaacira tawxiidka way qaybisayo maxaad u xujaysateen hal jawaaba lagama bixinin waa masle cajiiba hal jawaaba lagama bixin waa la qiray markii hore rag baa inkiray markii dambena way istanaaqudeen oo qolaa ogolaatay ogolaashihii hadda isku raaceen laakiin waxay ka jawaabi la-yihiin maxaynu u qaybinay sheekha hadda wuxuu yidhi waxaa laga qaatay fiqhiga axaadiista nebiga oo annaguna qur-aankii baan ka qaadanay baan leenahay maxaad u diidantihi marka mid waa mida midda labaad weeye ashaaciradu wuxuu yihi sheekhu fadxilmujiidka oo uu leeyahay sheekh maxamed ibn cabdilwahaab fadxilmujiidka shee maxamed abdilwahaab ma laha sheekh taana waa ku saxaya kitaabu tawxiid buu leeyahay laakiin fadxulmajiidka waxaa iskale nin kale taasna iyadana waa ku saxaya midda kaleeto istiqraha oo aad shalayto inkirteen oo masaladii ugu weyneed dooda aad ka kiciseen ah kutubtii usuululfiqiga laydin sheegay baan idin hayaa waxaa la yidhaahdaa kitaabkan sharxu kowkab ilmuniir baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay alistiqraa'u biاljuز'iyi cala alkuliyi huwa axadu asnaafi اlistidlaal laba qaybood buu qaybsamaa buu yihi istiqraa'un taamun waistiqraa'un naaqisun markuu tacriifkiisii ka baxay buu wuxuu yidhi wa kullun min annawcayni xujatun ama alwal fabilitifaaq istiqraaga labada nooc ee u qaysamaba waa xujo midka hore waa laisla ogolyahayo waa xuja qaciya midka dambena wuxuu yidhi waa xujatun danniya waxaan kuugu darayaa haddii aad tidhaahdo kan gara weydo kitaabka waxa la yidhaha alaayaat albayinaat waa kutubta usuul shaaficiyada axmed ibnu qaasim alcabaad ashaafici baa iskale waxaa dushiisa wuxuu dul saaran yahay sharax la yidhahdo jamcu ljawaamic ou leeyahy jalaaludiin almaxalli yani kitaabku wuxuu leeyahay isaguna tabtaa uu kaasi u hadlay buu wuxuu leeyahay mas'alatun alistiqraa'u biljuز'iyi cala alkuliyi ila suuratu nisaaci faqaطciyun wuu sii wada wuxuu yidhi ay xujatun wa huwa daliilun qaطciyun waxaa isaguna ku daraya shaaibi kitaabkiisa isagana waa kan wuxuu leeyahay shaaibi oo weliba isagu intaa siyaado la dheeryahay istiqraagu waa xujatun bilijmac bilitifaaq buu leeyahay wuxuu leeyahay أن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية استقره وحال waxaan doonayaa horta nusuusta inaan yani waxa weyaan aada maqashaan waxbaa la badbedelaya mogta wuxuu leeyahay waa halka murtihiisa istiqruhu waxa xujo oo cad oo culimada naqliga iyo caqliga kulligood isla ogolyihiin inuu xujo yahay weeye istiqruhu layskuma khilaafsanu leey layskuma khilaafsana waa kutubtoodii kutubtii sulfiga aan shalay tilmaamayey ayay mustasal khazaali baa isaguna halkan ii yaalla oo ilhaayeen kuma yaallo waa ku yaalla isagana mustasal isagana waa ku yaalla istiqraagu marka waa xujo cibaadaadka inuu xujo u yahay buu ku daray ninka la yidhahdo alimaamu shaatibi oo cibaadaadkana loo daliishan karo istiqra macnihiisa haddii aan idinku daro shalayna waa ku celceliyey istiqraha waxaa la yidhahdaa istinbaat iyo istiqra baa kala jira istinbaadka waxaa la yidhahdaa hal nas ah aayad qur-aan ama hal xadiis ah xugum lagala baxay baa la yidhahdaa istiqrahana waxaa la yidhahdaa qaacido guud oo lagala baxay aayado fara badan iyo axaadiis fara badan oo hal macno ku tusay halkaa macno ay wada faa'iideeyeen baa istiqra la yidhahdaa istiqraa macnahaas marka waxaa deliil waa istiqraha aayado fara badan iyo axaadiis fara badan baa macnihiisa faa'iidaynaya istinbaadkana hal aayada ama hal xadiisa ama laba xadiis nusuus yar baa macnaha lagala baxay wey marka istiqruhu waa xujo waa masaladii ugu darrayda shalayta lagu celcelinaya iyadana taasna waa sixi lahaa waxaan ku wareegsinayaa walaalaha kale wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim walaalayaal horta in lais warwareejiyo ma fiicana xaqiiqda lagu warwareegto istiqraha dheh mase maaragtay waa istanbad dheh mase maaragtay wax kasta dheh horta waxaa waay meeshii adiladii unbaa la haystaa qur-aankii unbaa la hayaa wax ka baxsan khaarijka ka jiro ma laha xaggeena idinkeena waad qeebiseen wixii aada qeebiseen idinkaba aada samayseen maxaad aad uga ceebaynaysiin horta low tawxiid ma qeebinaynan waad laadihi laa ilaha illa allahu keli waad laadihi ma qeebinayno hadaladaad yani idinkana waan waan qaabinaysin annaga ma qaabinayn waa isburburinaysin idinkaa isburburinahay mar waxaa leedahay tawxiidka waa mid lama qaabin karo marna intaas goor baad u qaabinaysaan meeqa goor u qaabisan waan idinla naqaanaa madhabkiini shacriyad waan idinla naqaanaa midkaan hadda yani jawhar tawxiidka laga sheegaayo waa qeyb midda kale maaratay waajib iyo mustaxiil iyo jaa-is waa qeyb mida kale waa nafsiya iyo eh, salbiyaad iyo macaani macnawiya lileeyahayna waan wada ognahay meeqaa qeyboodood ka bixisaan lamana qaybinayo waad leedahin fii nafsi lwaqti idinka horta waa isburburinayseen horta taas ogaada marna lama qaybin kara leedihiin marna waad qaybinaysiin